asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabat lhuda waxaa farxad weyn u ah inay idiin soo gudbiso raalli ahada waan anaa soo yara baabuurkii baa iga hadlaabay xaaji maxamuud xaaji kaliif oo jiraankayga ahaanoo iga soo cararay marka lift intaan raadsanaya baan aada u dahay eh, hawshii meeshii baan ka wadeynaa waxaad haddana in yaran waan kusoo celinayaa oo un iska in lagu sii celiya baan ahayn laakiin sidii aan iska ogeyn eh, fadhigeennii hore waa midoo inaad dadkiina dhegaysanayo aad ka gaabsataan qos qosalka iyo hadalka aad hadlaysaan iyo waxyaabahaasoo dhanba joojiya min fadlikum ixsaanukum xaadhe waa laga calacalay inay dhib inoo keentana ma rabno markaa idinka joojiya dhegaysta un dad un dhegaysta noqda ila meeshan in wax la sheega waxna la dhegaysan baa lasku ima wax kaloo lasku imaaday malaha marka intaa wixii eh, ziyaade wadaadaha way hawsha way wadanayaan daardaarankana kii hore un weeyaan oo maaragtay in la tartiibsado la samro la maaragtay la cuslaado aan la fududaanin wax kastaba oo caayida iyo wax maaragtay aqoonsan karo dhan ba la iska ilaaliyo taa iyada mar hore aanu sheegnay haddana inkastoo la yidhi ku celi haddana waan saa awgeed baan ugu celiyo arinta kale arintii mubaahalada <clears throat> ayay qeyb wadaadaha ka a ah ay soo jeediyeen innagana waxaan istoosnay guddigii in markay maanta iyo beri ay naga dhammaadaan aan u fariisanayno oon go-aan kama dambeysi oo rasmi aan ka gaarayna maaratay haddii sida loo sameynaya hadii la sameynayba intaa waxaa wehlisaa eh, sheekh daahir oo kaalmaynaya anigu maanta arrimo kalaa ku furan oo aroos reerkooda ayuu ku mashquulsan yahay waxaa labada qoloba isku garteen oo ay ogolaadeen in eh, bishaar xuseen ah, bishaar ah, bishaar ha bishaar ha uu maaragtay eh, iyo ninka wiil nin kaloo dhalinyaro asagana soomaaliya cali ismaaciil la yihahda lakin bishaar baa haddana la joogaa labada hadda ninkii jooga maaratay eh, marka ay lasku afgartay inay nagu kaalmeyn karaan hawshan anaga daahir aan wadna hadda eh, marka intaa mooye wax kaloo jirin si jiraan malaynaya eh, waxaa kaloo lasku afgartay labada dhinacbo in mawduuca ugu dambeeyey maalin dhowto atalo muxuuha mawduuca ugu dambeeyey maalin dhowto istiqaasada inaan aan horey laga sii wadin oo asaga meesha lagu xidho oo haddana aan u gudubno masalooyinka kale waxaa kaloo uu xasuusiyey eh, sheekha ila fadhi sheekh bashiir xasuusiyey in masaajidka dumarka dusha ku dhegaysanhayaan ay safartii damba safartii ugu dambeysay ay ku qadeeyeen eh, gogashii iyo wixii oo maaragtay masaajidkii uu meesha waxoogaa dhib ka soo gaaray eh, dumarkana waxaan u sheegaynaa in ay ku qadeeyaan geesaha iyo ceenka laakiin masaajidka gogashiisa ayan wasakhayn oo midda kalena ay maarata wax alla wixii meesha oo wanaagsan ay ka tagaan gooshan ayaan hadlayn intaana waa war naga soo gaaray jamiica mooska eh, masalooyinka siay iskugu daba xigaan ayaan hadda idiin sheegahaya masaladan ugu sareysa waxaa weeyaan eh, mancu safar ilaa ziyaarat alqubuur waxaa ku xigtaa manaaqibi jaylaani waxaa kaloo ku xigtaa maa qowlu sheikhukum waxaa kaloo soo xigtaa atalafud bالniya qراءة qراءة الxاayث lلqur'an qراءة الxاayث qراءة الqur'an adaas wax noqote marka lلqur'an qراءة الxاayث الqur'an افتكر كده لنحو مش كده خلاص منع تعليم المرأة أذان الأول للجمعة dalaaqu alaaثa bilafdin waaxid marka saasay iskugu daba xigaan marka dadkiina dhegaysanaya ardayda oo kordhisanayaan saa oo kale qorta saa iyadana o kale ogaada qolada ugu soo horeyn doonto oo mancu safar ilaa ziyaarat اlqubuur waxaa weeyaan wadaadaha sheek cabdilcasiiz madax ka yahay marka taasaan hadda ku bilaabaynaa hawshana way inoo bilaabanaysaa wasalaamu calaykum طبعا لو eh, waxaan u hagaajinaynaa waxaan wax maaragtay la duubayo oo dheer weeyaan markaa sheekh kasta markii uu hawsha bilaabahayo waa inuu yidhaahdaa bismi llahi raxman raxim hebel baan ahay sheekh hebel baan ahay magaciisa inuu sheegaa inuu istacrifiyo asaga magaciisa oo labaan mise saddexaan u sheega saa iyada way noogu fudaanaysaa maxay ahayd ila ninkan lamusan joogin markii hore wadaadaha ma garanayo wayna ficneed inaan ku bilaabno hataa markii duubitaankii waxaasoo dhanba marka intaana waa idiin soo kordhinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مقعيق وحلي هذا عبد الله شريف حسن وحاوي موضوع هذا ماشي أنك سوجيدين يا وحاوي زيارة زيارة القبور استحباب ziyaarati اlqubuur sunanimadka qubuurta la ziyaarto ay sunno tahay inkastoo muslimiinta qaarkooda ay waajibinayaan qubuurta ayna farqi lahayn tu fog iyo tu dhow midna ayna farqi lahayn mas'aladaa weeye mas'alada aan ka hadlahayo iyo ahlusunna waljamaaca waxa ay ka qabaan dadka diiday in qubuurta ziyaaradeeda loo safri karo iyo mancinta la mancinayo ziyaarada qubuurta oo loo safro mancinta la mancinayo marka ay bilaabatay oo inay tahay arrin bidca bidca'a ah oo gadaal ka timid mancinta la mancinayo in loo safro qubuurta marka sida madhabka saxiixa ah ee mujmacu calayhi ee lagu ijmaacay ee ilaa laga soo gaaro quruuntii dhexe sidii qarnigii sideedaad laga soo gaaro aan la isku khilaafin waxaa weeye ziyaarashada la ziyaaranayo qubuurta inay tahay shay sunno a ah, ama ha dhowaato qubuurta ama ha fogaato aynaan farqina lahayn arrintaa ayada waxaa uu daliila wax la daliishada wixii ugu fiicnaa awalan qur-aanka uma sunatu nabiyina muxamedi sala allahu calayhi wasalam marka labaad sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka saddexaad waxaa uu daliilaa ijmaacu haadihi اlumma ummadda nabi maxamed ijmac ay ku ijmacday arrinta ayada marka awala addaliilu min alkitaab qur-aanka waxaa noogu daliilka ah ee na tusinayo in qubuurta la ziyaaranayo sawaءn kaanat baciidatan aw qariibatan qaala tabaaraka wa tacaalى walow أnahum id ظalamuu أnfusahum jaaءuuka faاstakfaruu اllaha واstakfara lahm الrasuul lawajaduu اllaha twaaba raxiima hadday ku yimaadaan nabi maxamedow markay naftooda dulmiyaan oo ay ilaahay markaa dembi dhaaf weydiistaan rasuulkan uu ud uu u dembi dhaaf dalbo ilaahay waxay ku ogaanayaan lawajadullaha tawaaban raxiiman axad tawba aqbala ah oo raxiim ayay ku ogaanayaan aayadda ayada ah waxay shamlinaysaa afar xaalo bay shamlinaysaa awalan yay ururinaysaa macnaa isu keenaysaa af soomaali awalan nabiga oo loo tago oo la ziyaarto xaalata xayaatihi wa bacda alintiqaal markuu noolaa iyo marka uu ka guuray adduunyada farqi ma laha haddii la dhaho waxay khaas ku tahay xaalata xayaatihi qofkii dhaho daliil baan ka doonaynaa mana uusan ku asibin arrintaa ayada inay samaynayso xaalata xayaatihi wa bacda alintiqaali ila alaakhira maxaa maxaa u daliila waxaa weeye qawaacid alluqa alcarabiya ayaa u daliila ahlu lusuul waxay leeyihiin ficilka hadduu dhaco fii siyaaqi shar lawda shardiye weeye ficilkana hadduu dhaco fii siyaaqi shar yufiidu alcumuum siyaqu lcumuumkana waxa ugu sarreeya waxaa weeyaan shardiga waxa shardi la yidhahdo carabiyada ninkii garan baa garanayaaye oo wax wax jasmiya waxaan wax jasminayn ukala qaybsan u kala qaybsamayo jumlada ay u horreeyaan wixii dhexdhaco cumuum buu tusinayaa aayadana waxaa lagu bilowday walow anahum id dalamuu anfusahum hadday ku yimaadaan markay naftooda dulmiyaan ay ku yimaadaan imaatinka ama ha ahaado fii xaali xayaatika ama wabacda alintiqaali midku rab guuritaan uu ka guura adduunyada midku rabo ha ahaadee hadday ku yimaadaan oo ilaahay dembi dhaaf weydiistaan rasuulkana uu dembi dhaaf dalbo waxaa weeye ilahay waxay ku ogaanayaan tawaab raxiim ah qaacidada muqararada ee waxaa weeye ficilka hadduu dhaco fii siyaaqi shardi kaana caaman ayuu ahaanaya marka sidee buu ku ahaanaya waxaa weeye ficliga macnaa nakira ayuu leeyahay litadamunihi masdaran munakaran ficilka wuxuu dimnisan yahay masdar munakar ayuu dimnisan yahay marka mar hadduu masdar munakar damnisan yahayna waxaa weeye yufiidu اlcumuum liannahu nakiratun waqacat fi siyaaqi shar ninkii sidaas saan ahayn daliil baan ka doonaynaa ama saa ayada diido marka aayadda shariifada marka maxaan ka faaidaysana saddex shay baan ka faa'idaysanaynaa almajii'u ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo loo yimaado horta jaa'uuka min baciidin wa min qariibin farqi ma laha ay ku yimaadaan awalan halkaa waxaan ka qaadanaynaa alsafaru ilaa ziyaarati alqubuur waasafar ilaa ziyaarati asaalixiin yaan ka qaadanaynaa nacam shayga labaadoo aayadda laga faa'idaysanayo waxaa weeyaan oo ay haddana dembi dhaaf ilaahay weydiistaan tan saddexaadna waxaa weeye rasuulkana dembi dhaaf u weydiiyo ilaahay u weydiiyo intaa markii la helo jawaabka wuxuu ku dhacayaa lawajadullaha tawaaban raxiiman saddexdaa shay markay iskoraan ayaa ilaahay waxay ku ogaanayaan tawaab raxiima inuu yahay aayadda marka sidaa aan leenahay ma annaga baa iskale mise mufasiriintaa sidaa ka fahmay oo ku fasiray mufasiriintaa sidaa ku fasiray waxaad arkaysaa inay sidaa ku fasirayaan xataa xikaaya dhacday ee nin la dhihi jiray alcutbi oo ziyaarada qabriga nebiga u yimid oo nin acraabi ee meesha ugu yimid oo ashcaar tiriyey oo uu leeyahay yaa khayra man dufinat bilqaa'i acdumahu fataaba min tibihinna alqaacu walakamu nafsi alfidaau liqabrin anta saakinuhu fiihi alcifaafu wa fiihi aljuudu waalkaramu yay soo qaadanayaan qisada ayada ah wuquuceeda sanadkeeda waxbaa ku jira taas annaga ma diidan waxaan u jeedna waxaa weeye ibnu kaiir raximah llahu tacaala markuu soo qaadanayay qisada uma dalnihin waxaan u qisada maasa ayaa loo fahmay waxaan u waxaa weeye ibnu kaiir raximah llahu tacaala markuu aayaddaa fasirayey tafsiirkiisa juska labaad safxada saddex boqol iyo lix markuu ku fasirayey ayuu saa ugu sheegayaa inay aayadda cumuum tahay oo markaasaa darteeda xataa ilaa uu ka soo qaatay qisada ayada oo dhacday bacda wafaati nabiyi sala allahu calayhi wasala alay marka aayadda inay caam tahay buu saa ibnu kaiir ugu fasiraya isaga keli miya maya imaamu nawi raximah llahu tacala fii kitaabihi alataar kadalika aayaddaasuu asna saa usoo qaadanaya waxaa kugu daliila saas inay aayadda shamlinayso haddana nabiga muu istikfaar dalbi karaa nacam saa dibba ka ogaan doontaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidu cardi alacmaal xadiidka la yidhaahdo wuxuu ku leeyahay xayaatii khayru lakum tuxdituuna wayuxdau lakum dhimashadayda khayr bay idin tahay xayaatii khayru lakum noloshayda khayr bay idin tahay waa soo darinaysaan wax baad la imaanaysaan wayuxdau lakum wamamaatii khayru lakum dhimashadaydana khayr bay idin tahay tucrabu calaya acmaalukum famaa wajadtu khayran wax alla wixii aan helo oo khayr ah xamidtu wamaa wajadtu hayra daalika wixii aanan sidaa ahayn oo khayr aan khayr ahayn oon arko oon la kulmo istakfartu allaha lakum ilaahay baan dembi dhaaftaa idin weydiinaya xadiidka asaga ah saxiix weeyaan waxaa weeye sida mubtadacadaba lagu yaqaano axaadiidta saxiixa ah yay cilal iyo wax waahine yani u raadiyaan xadiid saxiixa weeyey ragga saxiixayn saxiix yeelay iyo sida sanadkiisa u yahayna waan ka hadli doonnaa insha allahu tacaala ninka la yidhaahdo alcallaama abubakr ilmaraadi wuxuu leeyahay fii cumuumi hadihi alaaya markuu ka hadlayay wayanbagii likulli muslimin ictiqaadu ziyaaratihi sala allahu calayhi wasalam qurbata nabiga ziyaaradiisa in qurbo loo arko lilaxaadiidi alwaaridati fii dalika waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam eg waa nin culamada ahlu sunna waljamaca ka mid ah waliqowlihi walow anahum id dalamuu anfusahum saas aayadda usoo qaadanaya marka wax waxaa marka idin sheegaya oo idin raacinaya aayadda ayada cumuumkeeda rag baa isku dayay inay wax ka sheeg sheegaan ibnu cabdilhaadi nin la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi aayadda cumuum faa'iidayni mayso kow salafkiina saama aynay sheegin buu yidhi oo muxuu u daliishaday taa iyada horta taa waxaan leenahay waxaa weeye waa iska iqraab baan dhihi karnaa baatila weeyaan maxaa yeelay qawaacidu luga alcarabiya bay ku taagan taha ayadda inay cumuum faa'idaynayso hadal uu iska sheegeen weeyaan cumuum faa'idayn mayso maxaa yeele inay cumuum faa'idaynayso tafaasiirta say culimmada ugu fasireen baad arkaysa inay xaalat alxayaati wa xaalat almamaat ay faa'idaynayso marka madhabkiisa nin ku fushanaya hadduu yidhahdo cumuum faa'iidayni mayso waa horta aan ka aqbalayna maaha oo ay ka mid yihiin ibnu katiir imaamu nawowi raximah llahu tacala alcalaamata abubakr almaraaqi ay ka mid yihiin nacam fakadalika cuthaymiin yaa isna aayaddaas inuu ka hortago uu damcay cumuumka ay faa'iidaynayso muxuu usoo deliishaday wuxuu yidhi yani shay aad yani lugada carabiyada gef uga ah ayuu usoo qaatay mithaal ahaan wuxuu yidhi aayadda ayadee cuthaymiin laba masal uu ku busheeye wuxuu yidhi mid weeye horte faa'iidayn waxaa weeye uu yidhi waa aayadda ayada waxaa weeye lilmaadi id dalamuu anfusahum idta maadi bay faa'iidaynaysaayo waa wax horay u dhaca weeyo istiqbaal faa'iidayni mayso midda ayada waxaa ka hortegaysaa nusuus sariixa oo qur-aanka ayaa idtu inay maadina noqonayso mustaqbala noqonayso yaa ku tusinaya waxaad ka eegan kartaan nuunulamiim kitaabka la yidhaahdo juskiisa koowaad safxada sideetan ka eeganaysaan tahdiibu luga lilazhari baad ka eeganaysaan inay inta wada faa'iideynayso azhari marka muxuu leeyahay alcarabu tadacu id lilmustaqbal wa id lilmaadi labadaba id way faa'iideynaysaa ilaahay wuxuu leeyahay walow taraa id fazicuu wax dhici doona weeye oo qiyaama ah mustaqbal bay ku tusinaysaa waxaa ka mid a ah iyadoo mustaqbal loo isticmaalaya walow taraa id wuqifuu cala annaar marka la duldhoobo naarta korkeeda haddaad aragtid baa laleeyahay miyaan gaarhay soo mustaqbal ma waxaa kaloo ilahay uu leeyahay id wuqifuu calaa rabbihim walow tara id aalimuuna fii kamaraati ilmowt walow tara id almujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim waxaasoo dhan mustaqbal baa marka hadalka laleeyahay id waa maadiya mustaqbal faa'idayni mayso shayun mukhaalifun liluga alcarabiya wa qawaacidaha laa daa'ira taxta kadalika wuxuu yidhi ictiraaf kaluu keenay moxamed saalix alcuthaymiin oo wuxuu leeyahay wastakfara lahum arasuul buu damcay inuu bushiyo oo wuxuu yidhi rasuulka see buu ugu ufraa dalbaya liannahu qad maat adilo cad buu taa ku khilaafaya waa ayru wuxuu yidhi waa mutacadir buu rasuulka inuu u gufraan dalbo ummaddiisa hadduu dhintay khata weeyaan ka asaga maxaa yeelay nabiga calayhi isalaatu wasalaam inuu u gufraan dalbayo ummaddiisa adilo sariixa ayaa ku tusinaysa maxaa ka mid a ah? nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa asaxday inuu leeyahay alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun ambiyadu way nool yihiin qubuurtooday ku dhex nool yihin wayna tukanayaan akhrajahu lbayhaqiy wa abu yacla fii musnadih wa abu naciim fi akhbaari isbihaan wabnu cadi fi lkaamil wa qaala alhaytamiyu intaasoo rag oo culammadii ahlusunna waljamaca warinaysa oo salafkii saalix wa qaala alhaytamiyu fi lmajmac wa rijaalu abi yacla iqaatun iqaad weeye ragga xadiidkaa warinayo waalxadiidu lahu uruqun duruq kalena xadiidka wuu leeyahay waxaa kale nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ambiyadu u firaan dalbayaan ummadooda maxaa kugu daliila axaadiis saxiixoo nabiga uu ku sheegay in salaada loo soo bandhigay nacam o salliga nabiga ay ku salinaya loo soo bandhigay waxaa kaloo kugu daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay marartu calaa muusa nabiyullaahi muusa baan maray buu leeyahay wahuwa qaa'imu yusalli fii qabri qabrigiisuu ku tukanaya isagoo qabrigiisa ku tukanayo baan kormaray buu leeyahay waxaa weeye leylata usriya bih habeenkii la dhilmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis kaloo fara badan oo saxaaxa saas ku tusinaysa nacam ibnu qiyam oo ay soo qaataan hadalkooda rag badan oo mubtadica ah wuxuu leeyahay abyadiisa wاlruslu akmalu xaalaة minhu bilaa shaki wahada ظaahiru tibyaani beytka aan waddan layn baan idinkaga fasiraya falidalik kanuu biاlxayaaةi axaqu min shuhadaa'ina biاlficli wاlburhaani saa darteeda nolosha waxay oga xaq leeyihiin buu yihi shuhadadeenna caqligii iyo sida burhaanka daliilka saxiixa bay ku tusinayaan wabina caqda nikaaxihi lam yanfasix nabiga calayh isalaatu wasalaam nikaaxiisii inuusan fasakhmin yaa kugu daliil fa nisaa'uhu fii cismatin wa siyaani haweenkiisana waxay ku sugan yihiin kaannamaa nabiga xarigiisa iyagoo bay weeyaan sidii bay nafaqadan ugu socotay loo nafaqaynayay oo haweenkii rasuulka alay slam wax kala yaacay oo kala tagay mayna ahayn khulafadii sidii bay u nafaqaynayeen ilaa tii u dambaysay radia allahu canha laga oofsado markaasuu wuxuu yidhi waliajli haada waliajli haada lam yaxila ligayrihi minhuna waaxidat madda lazmaani saa darteeda qof inuu guursado ay u banaanaatay ma laha buu le ibnuqiyim afalaysa haada afalaysa fii haada hadalka aan sheegnay miyayna ku sugnaanin buu leeyahay daliilun anahu xayun nabiga inuu dhan yahay may taa daliil noqonaynin أفليس في هذا dليiل أنه حy liman kانت lahu أduناaن laba dhigood ninkay u sugnaadeen nabiga inuu tamayna ku tusinayn nacam way ku tusinaysaa marka nabiga waxaa kaloo sugnaatay inuu tukiye isagoo imaama ambiyada habeenkii la dhelmiyey axaadiis mutawaatira ah marka xaaladiisu qofkii sidaa tahay ee tukanayo ee nool ee saa layskugu raacayo qabrigiisa ku dhex nool miyay fakayfa yatacadaru calayhi اlistikfaar maxaa yeele maca anas wuuna tukan baa la leeyahay salaada maxaa ka mid a ducaaan waistikfaaran watadaruc mayn ahayn salaada haddii mar salaada loo qiray salaaddii buu tukanayaa bilisaani rasuul baa yuu ku cadday xadiis saxiix inuu tukanayo ma istikfaar dalbayo oo salaada soo istikfaarta ku mid maha marka marka hadalka marka cuthaymiin uu yidhi inuu rasuulku ummaddiisa u istikfaar dal waa mutacadir dariisha dadka xoraysa taas waxaa kaloo nabiga calayh sala slam asaxday siaan horey bu usoo sheegnay inuu yidhi xayaatii khayrun lakum tuxdituuna wayuxdatu lakum wa wafaatii lakum tucradu calaya acmaalukum fama ra'aytu min khayri xamidtu اllaha calayhi wama ra'aytu min sharin istakfartu lakum wahuwa xadiiثu صaxiixun xadiid saxiixa weeye marka aayadda marka waxaan ka fahmnay marka inay shamlinayso fii xaali xayaatihi wa bacda intiqaalihi inay shamlinayso wakadalika afar xaal ay shamlin baan horay usoo nira soo maaha inay shamlinayso baciid iyo qariib majiia ay labada ina shawaynayso waa sida ay mufasiriintana ka fahmeen weeyaan markaan aayadda intaa ku dhaafno sunnada maxaan uga daliishanaynaa axaadiista sunnada aan ka soo qaadan laba siba isu khilaafsan tahay axaadiis mutlaqu ziyaara ku tusinayso iyo axaadiis yacni ku khaas ah asafar ilaa ziyaarat alqubur intaanaan taa usii gelin lafdu ziyaara nafsuhu huwa safar lafdu ziyaara naftiisa waaba safara yaa safara maxaa yeelay ziyaara waa maxay intiqaalu min makaanin ilaa makaan halkaad adoo iska fadhiyo nin baan ziyaarta dhihi maysa lafdu ziyaara naftiisaaba safara sida hadda xadiidka idinkuu sheegi doono soo socdoo kaleeto insha allahu tacala marka lafdu ziyaara nafsuhu waa safar maxaa yeeley aziyaaratu laa tumkin anta jaalisun fii makaanik adoo makaankaada fadhi wax ziyaaran kari maysa awalan taasaad horta ka qaadanaysaa marka idaa habata shayu habata lawaasimuhu qaacidatun min qawaacid اlusuul shay hadduu sugnaado oo ziyaartii la sugo ثبت لوازمه قاعدة من قواعد الأصول شيء هدو سقناضو أو زيارتي للسقو وحي لوازمتي ساعها أو سفركي وحي لمد أنا فكذلك يثبت وسقنانا يا مركا أحاديث مطلقة أو مطلق زيارة كتسنيسو هي وحاوي أحاديث كقيدا السفر إلى زيارة القبور هي مد مطلقة زيارة القبور كتسنيسو ويا أحاديثها مركا وحاكمين أحاديث متواترة أو ألفاظ متعددة كتمد عند مسلم أبي داود النسائي وحا أصحي أبي هريرة لذوري رضي الله عنه ويري زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه qabriga hooyadii ayuu ziyaartay fabakaa wa abkaa man xawla isna wuu ooyey wixii hareerihiisa joogeen way wada ooyeen markaasuu wuxuu yidhi ista'dantu rabbii fi an astakfira laha falam yu'dan lii waxaan ilaahay weydiistay inaan hooyaday u dembi dhaaf mana la ii idmintaa ayadaa wasta'dantuhu fi an azuura qabraha faadina lii fazuuru lqubuura fainaha tudakiru lmowt fazuuru lqubuura amarkaasay waxay ka qaadanayaan iyo axaadiista kale ee nabiga alayh salaam uu yidhi kuntu qad nahaytukum can ziyaarati lqubuur قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة علماء الإسلام قار بدن با أمرك وحي أقاتين إن زيارة القبور واجب تاي قارنا وصلنا إليه نعم ومن ألفاظه وحكم حديثك فمن أراد أن يزور القبور قبور فليزور ولا تقولوا هجرا inaad wax xun qubuurta agteeda ku tiraahdo taasaa la diidaya iyo in la dawaafo iyo wixii lamid waxaasaa la diidaya laakiin ziyaarada mashruucada ah taa ayada saanu sheegayna weyaan marka alfaadaasoo idil oo ziyaarat lqubuur saa ugu soo ortay axaadiista saxiixada ah maxay faa'idaynaysaa waxay faa'idaynaysaa tufiidu lcumuum cumuum bayay faa'idaynaysaa wa khaasatan maa waqaca fii siyaaqi shar wixii siyaaqu shardi wixii dhacayna khaas ahaan buu kuusii tusinaya waa maxay faman araada faman araada an yazuura alqubuura falyazrur shardi bay dhacaysaa marka cumuumka noocaas oo kaleeto kulli xadiid kuso wada arooraya ayada kuso aroorayo laguma laguma khaas yeeli karo luqa alcarabiya waxaan laga qaadanin oo waxaa weeye lama dhihi karo waa ziyaaradii aana loo safrin walaa tajidu lahaa mukhasasan wax khaasasano looma helayo mar haddii qubuurta saasoo kaleeto marka ziyaaradeeda la isu faray oy culamada qaar waajibinayaan qabriga nabiga maxaa ka dhex saaray bal waxaan leenahay qabru sayidina muxamedin sala allahu calayhi wasalam sayid lqubuur sayid lqubuur nabiga qabrigiisa waxaa weeye qubuurta sayidkeeda kamaa anahu huwa sayid اkhalq marka lagama saari karo marka qabrigii nebiga dadka marka ka saaray qabriga nabiga waxay daliishteen dib baan ka sheegi doonaa marka yani aan adiladoodaas wax ka sheegayno on radinayno waxaa marka aan shaki lahayn walaalayaal axaadiidtaan ninkii ku qaydo mutlaqu ku tusinayso waa ti aanan loo safrin saa aan u sheegnayba wuxuu ahaanayaa qiyaaskii nin ka fogaaday oo rasuulkana radiyeyba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin radilayaad noqonaysaa oo leh waxaad sheegaysa ma jiro maxaa yeele alfaad ku tusinaysa cumuum qubuur kaanat baciidatan aw qariibatan ayuu rasuulka ku hadlayaa adawaatu shardiga ka dhex buuxa ka buuxa axaadiisii uu soo deliishaday markaad tidhahdid khaas weeye oo waa ziyaaradii aan loo safrin marka adigu nabigii baad mucaaradaynaysaa calayhi salaatu wasalaam marka saa darteeda waxaa weeye waa axaadiis caame weeyaan ninkii dhan waa khaasna isagaa laga doonaya daliil una u keeno wey nacam ka soo soc marka lafdu ziyaara safar buu ku tusinaya maxaa kuugu daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi ana rajulan zaara akhan lahu fii qaryatin ukhraa bimacnaa waxaa weeye saafara ilayhi liyaltaqiya wuu u safray isaguu ula kulmo marka mar hadday lafdu ziyaara uu safar yahay falilwasaa'il xukmu lmaqaasid qismiga taaniga marka waxaa weeyaan ziyaaro axaadiid khaas ahaan ku tusinayso safar ku tusinayso oo ku cad waxaa ka mida maa rawaahu xaakim fi lmustadrik bisanadin saxiixin xaakim xadiidka uu wariyey sanad saxiix uu ku warinayo calaa shardi shaykhayn can abi burayda can abiihi qaala kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fanazala bina fanazala bina dadaan safraynimaa degaya fanazala binaa wuuna dejiyey wuunala degey maca nabiy baan ahay sal allahu alayh wasalam fanazala bina fasallaa rakcatayn laba ragcadood buu tukaday uma aqbala calayna biwajhihi wacaynaahu tadrifaan labadiisi indhoodna rasuulka ay limaynayaan faqaama ilayhi cumar radia allahu canhu cumar baa uu istaagay fafadaahu bilabi wlum oo wuxuu yidhi aabbihi hooyadii ku furtay oo wuxuu yidhi rasuul allow yacni waxaan kugu furanayaa hooyaday iyo aabbahay baan kugu furanayaa ha allaha kugu furtee ama yaan ama aan kugu furanayaa yaquulu maa laka ya rasuul allah buu leeyay sicurka uu istaagay nabiga calayh salaam marka xadiidka hore usoo marnay wuxuu ugu jawaabay hooyaday baan dembi dhaaf ilaahay oga baryay liima idmin markaasay saas indhahayga ku ilimeeyeen waxaanse weydiistay inaan ziyaarto ziyaaradii baase lii idmay wainii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha marka waxaa kuula mid xadiidkaas safar buu kutusinaya ku cadyahay waxaa kaloo ku safar ku maa rawaahu alxaakim walbayhaqi xadiidka ay wariyeen rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay zaara الnabiyu nabiga wuxuu ziyaartay qabra ummihi fii alfin muqanacin isagoo la socdo kun koofiyad beleed qabta falam yara raakiban akara min yawmaidin falam yura raakiban akara min yawmaidin nacam walaalayaal marka taan haddaan xadiid kuso dhafno asar ka warran marka saasoo kaleeto asar fara badan baa ku soo aroorta wada saxiixa ah saxaabadii oo u safrayaan qubuurta ziyaarada qubuurta u safrayaan waxaa ku waxaa ka mid a maalan imaamu xaakim xadiidka fi lmustadrak bsnadi calى shard shaykayn can cabdilaahi ibn abi murayka waa aar aar wey yani aartii baan usoo gudagalna hadda ana caaishaa radi allahu canha aqbalat daata ywmi min almaqaabir waxay ka timid xagga qubuurtay kasoo jeesato iyadoo qubuurta ka timid buu arkay faqaala laha yaa uma ayn aqbalti xageed ka timid buu yidhi waxay tidhahdee min qabri akhi cabdiraxmaan walaalkay cabdiraxmaan qabrigiisii baan ka imid faqultu laha waxaanu ihi uri alaysa kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayه waslm naha can ziyaaraةi اqubuur rasuulka miyuusan hahyinin ziyaarada qubuurta miyuusan horay un hahyinin markaase waxay tidhahdeen qaalat nacam kaana laha uma amara biziyaaratiha xadiiثun صaxiixun wuxuu amray ziyaaradii wuu nahyey laakiin wuuna amray waxaa kale oo kula mid ah wakadalika ma habata min ziyaarati kaiiri min aلصaxaaba qabra shariif qabrahu shariif salى اllahu عalayhi wasalam maxaa ka mid ah minhu bilaal binu rabax radi allahu canhu baa ka mid ah ibnu casaakir baa warinaya bisanadin jayidin biisnaadin jayidin sanad jayid ayuu ku warinaya ibnu casaakir xadiidka eh, eh, inuu atarta ayadoo shaam buu weliba kasoo ziyaartay markaasuu madiina yimid shaam buu kasoo safraysay bilaal radia allahu canhu markaasuu madiina yimid wa cumara fi rawaahu malik fi lmuwa ibnu cumar baa soo ziyaartay wa abu ayuub alansaari fi rawaahu axmed waxaasoo idilna wax ay ku ta'iiriyeen asxaabtii kale qalbigooda oo istinkaarahoy diidaan laguma arkeen wax axadiida kuma jirin intaa haddaan marka kaga sii gudubno waxaan usii gelaynaa marka ijmaaca ka warran marka waxaa weeye saxaabada radi allahu ummadda shan ba dhiman miya ijmaaca marka ah, inkastoo ii haray lakin dib baan oga noqon doonaa waxa ay soo deliishadeen qolyaha mancinayo iyo hadalka ay dhaheen ibnu taymiya uu ugu horreeyey wax diido asafar ila ziyaarati اlqubuur waqad wqad naqlahu jamacatu minhum alqaadi ciyaad ijmaca ragga soo naqilabaan ijmaaca asal ahaan laba qof hadday soo naqisho waa laisku waafaqsan yahay inuu guntamayo hal hadduu soo naqilana calaa saxiix guntamaya inta qofoo soo naqilaysa ijmaca hadda carabka mari doono baltay eeg hadda qaadi ciyaad baa ka mid a wuxuu leeyahay kashifa bitacriifi xuquuqi lmustafa ziyaaratu qabrihi sal allahu sunnatun min sunani lmuslimiina mujmacun calayha wa fadiilatu muraqabun waa lagu kulmay waa sunno sunnada muslimiinta ka mid a shawkani fii nayl awtaar wuxuu ku leeyahay juska shanaad safxada boqol iyo toban wuxuu ku leeyahay واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل ما أين كزول دأب المسلمين القاصدين للحج حج أقصد ما أين كزول في جميع الأزمان زمان تأذل على تباين الديار ديارها كلافوجيد ودلالق قاروينك واختلاف المذاهب مذاهب تضع اسخلافا إلى الوصول إلى المدينة المشرفة محي لقصد زيارته لما لقصد المسجد مسجد بيتك قاربه دوران ya liqasdi siyaarati nabigaa la ziyaaranaya oo masaajid maxaa laga doonaya kii maka maxaa lagu ka fadli badan boqol kun oo salaadood buu ajirkeedu leeyahay dib baan ka sheegi doonaa insha waqti hadduu ma marka isla masjidka muxuu ku sharafoobay nabigu ku sharafoobay liqasdi ziyaarati wila shawkani wayacuduuna dalika min afdal اlacmaal fakana ijmaacan fakana ijmaacan muxaqiq alcalaama almuxaqiq abulxasanaat wuxuu leeyahay maxamed bin cabdilxaliim wuxuu leeyahay عبد الحليم وحوليه هذا الغير أسوي وحوليه وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحد من الأئمة وعلماء الملة إلى عصر, إلى عصر ابن تيمية لقصوا قال ما أين كتب إلى عدم مشروعيته علماء الملة أولا وحدي دي أو إنني بنانين شيء مجرى إلى لقصوا قال عصر ابن تيمية مركا بل اتفقوا وإسكوا وافقا على أنها ijmaaca wax khilaafo oo dilaaciyo waxay ummadda isku waafaqday wax diiday yaa ugu horreeyey fiihi huwa ibnu taymiya weeyaan nacam markaasuu wuxuu yidhi wa ataa bishayin lam yasbiq ilayhi caalimun qablahu wax uusan caalim ka horreeyey ooma kala hormarin buu la yimid ninkaa ibnu taymiya weeye marka ragga marka saa sheega waxaa ka mid a ah, oo ku tagay waxaa ka mid a ah, imaamu nawowi raximah llahu tacaala والإمام المحقق الكمال بن همام الحنفي والقاضي عيال ساشغي والعلامة الدرديري والحافظ علي القاري حيث قال وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حنابلة ابن تيمية أي أحد قد بيع حنابلة كمدة حيث حرم السفر لزيارة النبي مركو حرمي النبي زيارة صلى الله سفره وواحد قد بي بوليه نك صار واكي الحافظ علي القاري ويان نعم وحاكمده أبو محمد ابن قدام المقدسي باكمده والشيخ منصور البهوتي باكمده وكالعلامة ابن نصر الله باكمده والفقيه أبو الفرج ابن قدام الحنبلي باكمده في شرح الكبير أنا بلد كتبت شرح كتاب هو كتاب هو بكمده هي محوجر كاسقة مركو شيخ هذه مسألة إذا فرغ من الحج مركو حج كفارغه استحب وحالو سنيب زيارة قبر النبي صلى ijmaac qawli ah ijmaac qawli ah iyo mid camali ah waxay ku guntameen calaa mashruuciyati shaddi raxli liziyaarati nabiyi sal l qabrihi shariif qad habata hubuuta ljibaali rawaasi ijmaaca wuxuu sugnaaday buuraha ad oo kaleeto waxaase jirta imaamu maalik raximah llahu tacaala hadal laga sheegay oo shifo ku yaallo uu leeyahay uu leeyahay baa jirta uu leeyahay maarata yani uu leeyahay kariitu an aquula zurtu qabra nabiy hadalkaa imaamu nawi waxa uula jeedo qaadiciyaa laftiisa kuu sheegaya iyo qabra nebiyi lafdiga inuu diidan yahay ama cibaaro kaleba inta cibaaro way yaalaan qaadiciyaal kitaabkiisi baan hayna haddaan ka aqrinayna hadii waqti loo helo nacam fakadalika maxamed aljuwayni waxaan hadalkaa ugu hormaraya waxaa laga yaabaa inay soo qaataan dadka qaarkood hadalkiisa laa tacaluqa lahu biziyaadati اlqabr imaamu subki fi shifaa istiqaam sida uu ku sheegay marka ijmaaca uu soo arooriyey waradda maqaalata ibnu taymiya uu radiyey allatii laa wasna laha fii muqaabali اlijmac hadal nin uu soo naqilay uu sheegayo ijmaaca waxad wax ka tarayo uusan ahayn wawasafahu biannahaa inuu ku sifeeyey inay tahay min abshaci maa nuqila canhu wixii laga soo naqilay fashafa suduura qowm waxaan eh, hadaaya inaga hilmaamay inaan idiin sheego in ay ku jiri doonto waktiga mas'alo kasta fatra loogu talagala in su-aalo la isweydiiyo nidaamka su-aalaha la isku weydiinayana waxa weeyaan in markay qolo ay mawduuceeda ka hadlayso qoladii kale wixii su-aal ay rabto inay weydiiso ilaa afar su-aaladood inay qorato qolada kalena ay qorato markay qoladii hadlayso in su-aalihiina loo soo gudbiyo sife ay qoladii usii darsaan oo ibxaadkooda u sameeyaan qolo kastana su-aalada afartaas su-aalood waxay u haysanayaan horey u haysanayaan caynka way ka dirsayaan shan iyo toban mirir bayna qaban ay kaga jawaabayaan way fahamtay soo ma ha masalada masaa'ilkay akrinayaan way ka jawaabayaan shan shan iyo toban mirir hadday dhammaato hadday midoo keli ay shan iyo tobanka mirir ku qaataan waa un laga joojinaya hadday afartaba ay dhammeeyaan waa nasiibkooda marka saasaan isku afgaranay waa inaad ogaataan hadda qoladan way dhammaysay soddonkoodii mirir idinkoo masi waa inaad masaaishii aad sii diyaarisaan ood noo soo gudbisaan sifaan u gudbino iyo yani nafsi shay haddana saa inay u socoto waay khayr baan isku ogna waqtiga noo eg sheekh waqtiga hadda waqtiga noo bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka koowaad horta mowduucan walaalaha ku ballanay waxaad moodaa inaan lagaba hadlinba mowduucan walaalaha ku ballanay wuxuu ahaa ciwaankuna uu ahaa asafar ilaa ziyaarati alqubuur ma loo safri karaa siyaarada qubuurta mowduucu kaasu ah laakiin siyaarada caadigeen safarka lahayn maxamed cabdiumal baa laydhahay siyaarada aan safarka lahayn iyo adiladeeda iyo nusuusteedu ma ahayn mowduuc niqaash layskumana khilaafsanayn ilaa maalinkii aan wax bilownay niqaashku bilowday ilaa maanta dhibaatada walaalaha isku kaana haysatana waxa weeye booska laysku khilaafsan yahay ee loo baahan yahay in laga hadlo baa laga warwareegaya markaasaa duur kale la jeexaya waxaan jecelaha walaalayaalow inaan la taxriiriyo maxalulkhilaaf markaas soo dhowaan karaa fahamku soo dhowaan karaa meelo aan isla ogol lahay oo aan laysla ogolya culimmadu isla ogol yihiin yaan lagu wareegeysanin mowduucu marka wuxuu ahaa inay u galaan safarka ziyaarada qubuurta loo safrayo oo socdaal loo gelayo oo sahay loo qaadanayo mowduuca horta kaasuu ah lagama hadlin meel kalaa lagu dhuftay inay ku noqdaan baan jeclaan lahaa oo bal halkaasay macnaha masalada ay ka abbaaraan wixii la qortana waxaa fiicanoo muslimiintu isku og yihiin inaan laga bixin oo sidaa aada u soo qortay aada uga niqaashto taa inta haddaan kaga baxo ziyaarada qubuurta loo la ziyaarto shareecadu waxay ka qabto waa u imaan doonaa laakiin waxaan wax yar doonayaa bal horta shubahaadkii walaalku itaareeyey iyo nusuustii uu u deliishaday aysan lahayn baan doonayaa inaan wax yar ka idhaahdo markaa kadibna waxaan cardin doonaa diintu waxay ka qabto safarta loo safro ziyaarat lqubuur oo mawduuca macnaha waxa weeyaan niqaashku ku saabsanaa qur-aanka aayadda uu ka soo qaatay walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faistakfaruu llaha wuxuu yidhi qaacido waxaa jirta usuuli ah oo odhanaysa ficilku markuu dhaco fii siyaaqi sharti yufiidu alcumuum nacam saxiix wey walow ay khilaafiye tahay haddana culimmada usuulka qaar baa qaba ha qabaane ila taxriiriyay u baahan tahay cumuumku xaggee ku jiraa cumuumku wuxuu ku jiraa walow annahum id dalamuu ficilkaas weeye ficilka cumuumka faa'iideynaya waxaana laga fahmayaa dulmigu ama ha weynaado ama ha yaraado cumuumka waxaa laga faa'iidaysanayaa ayu dulmin wakaa cumuumka isaguna cumuumkii wuxuu la aaday ama nebigu ha noolaado ama aakhare ha jiro ama adduun ha jiro ma aha in nebiga kaafta jaa-uukada cumuumku kuma jiree oo jaa-uuka adigay kuu imaanayaan ama adduunka joog ama aakhare jir ma ahayn cumuumka halkaa kuma jiro ee cumuumku wuxuu ku jiraa id dalamuu ficilkaasuu ku jiraa dulmigaasi ama ha ahaado mid caam ah mid khaas ah noocu dooni ha ahaado halkaasu horta cumuumku ku jiraa walaalku waxaad moodaa qaacidada keen laakiin qaacidadu aayadda meeshay kaga dabaqmaysay wuu garab maray taas horta waa mid ah qisada cutbiga oo ninka nebiga u yimi sal alay wasalam waa laga hadli doonaa laakiin duuduub ahaan waa qiso aan sugnayn oo daciif ah hadalka ibnu kaiir uu ka soo guriyeyna waa muxaraf kitaabkii halkan uu yaalla insha allah waa la arin doonaa culamada kale aan uga tegi doonaa qisada citbigu laakiin waa daciifa faainteeda xasaan baan uga tegi doonaa insha allahu tacala ayb qabriga nebiga sal ly wasalam axaadiid saxiixa kusoo aroortay buu ihi in loo safro qabriga nebiga waa u tegi doonaa laakiin axaadiista ku aroortay in qabriga nebiga loo safro kulligeed waa daciif bal kulligeed waa mawduuc haddaad u baahataanna mid baan isu dultaagay waa ii yaalaan mid baan haddii wakti lay siiyo baan isu dultaagaya inayna hal xadiis ka sugnayn waxaa sugay oo cumuum uu anfiyey alcuqayli waxaa ka mid a ibni xajar alcasqalaani waxaa ka mid a culimmo fara badanoo noocaasa sakhaawi ayaa ka mida ragga caddeeyey inuusan hal xadiid ku asixin qubuurta nebigoo loo safro salawatu rabbi wasalaamu calayh ibnujawsi baa ka mid halkanay igu qoran yihiin laakiin jaaniskeedaan la sugayaa axaadiisaan sugnayn wey cilalkeeda xadiis walba maxaa ku jira way ii taallaa insha allahu tacaala wakhtigeeda ayaan ka jawaabi doonaa ayib xadiiska odhanaya nebiyadu qubuurtooday ku nool yihiin iyo nebigu sal lay waslam qabrigiisuu ku nool yahay muran kama jiro nebiyadu inay qubuurtooda ku nool yihiin laakiin xaggay kaga taallaa nebiyadu qubuurtooday ku nool yihiin wax weydiista soo kaafiya kala dheeri maa ha nebiyadu qubuurtooday ku nool yihiin ha ku noolaadeene noloshaa laydinma weydiinine laakiin meesha inay ku nool yihiinoo ku cibaadaysanayaan ma waxaa ka dhalanaysa inaad wax weydiisataan masalada laga hadlayay in wax la weydiisto wey masalada laga hadlayay in istiqaafiya gargaar la weydiisto wey meeshay ku nool yihiin kama dhalanayso shay walboo nool istiqaato lama weydiisan karo adduunka markay noolaayeen baa macnaha waxa weye nebigu uu diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo qur-aanka iyo sunnadiiy kulli diideen maslatulistiqaata wey xadiidka nebigu sal alay wasalam in loo bandhigayo acmaasha ummaddiisa isaguna waa xadiis daciifa acmaasha ummadda xadiidka odhanaya xayaatii khayrun lakum tuxdituuna wayuxdau lakum faidaa ana midtu kaana wafaatii khayrun lakum tucradu calaya acmaalukum fain ra'aytu khayran xamidtu llaha wain ra'aytu kayra dalika astaqfir allaha lakum waa xadiis daciifa sababku daciif ku yahayna waxa weeye xadiidka waxaa soo saaray ismaaciil ibn qaadi can sulaymaan ibni xarbin xamaad ibni zayd khaalib ibn alqataan can bakr ibni cabdillaahi almusani qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam bakr ibni cabdillaahi almusani waa taabici taabici wey maxaa yeele wuxuu yani waxa weye dhintay boqol iyo sideed buu dhintay iyo boqol iyo lix boqol iyo sideed ilaa boqol iyo lix khilaaf marka waa nin taabici oo saxaabi ma ah hadduu taabicigu yidhaahdo qaala rasuululahi sal lay wasalam maxaa la yidhahda xadiiska isaga mursal baa la yidhahda mursalkuna maya taabicigu hadduu qaala rasuulula yidhahdo waa mursal mursalkuna waa min anwaaci daciif cinda jamaahiiri lmuxadisiin daciifku ka mid yahay hal riwaayaa jirta oo nin la yidhaahdo cabdilmajiid ibni abi rawaad uu rafciyey cabdilmajiid ibni abi rawaadka riwaayadaa rafciyeyna isaguna waa daciifun cinda almuxadisiin sidaas daraaddeed xadiidku wuxuu saxiix ku yahay waa mursal mursalkuna waa manawaaci daciif ma sugna kaana intaasaan kaga baxaya ayb ilaa intii munaadaradu bilaabatay waxaad walaalayaal xususan axaadiis daciifan baanu ka qabanayna walaalaha ahlu sunna ha la sheegto laakiin ahlu sunnada taxqiijiya oo xadiidkaad daliishanaysaan xadiidkaad iska hubsatay walaalayaal ha noqdo ayb waxaan u imaanayaa xadiidka kale ee la soo daliishaday ee ah nebigu wuxuu siyaartay qabrigii hooyadii saddex goor buu ku soo celiyey xadiidka ku saabsan nebigu inuu qabrigii hooyadii uu siyaartay kana oohiyey saxaabada muslim baa soo saaray iyo nasaa-i ibnu maaja iyo taxaawi ibnu xibbaan iyo bayhaqi iyo axmed qisadu waxay dhacday socdaalkiisii nebigu uu yacni duulaankii uu ku furtay magaalada maka duulaankii isagoo ku jira buu hooyadii qabrigeeda sii maray ufiirsada duulaankii isagoo usii socdo qabriguna wuxuu ku yaalaa magaalada maka iyo madiine jidka u dhexeeya buu qabriga nabiga hooyadii nabiga hooyadii qabrigeed halkaas ku yaallaa isagoo marka socoto oo maka inuu furto doonaya buu nebigu sii maray qabriga hooyadii markaasuu ilaahay damcay inuu dembidhaaf u weydiiyo waa laga diiday nebiga salawaatu rabbi wasalam laakiin ziyaaradii baa loo ogolaaday wuxuu ka dhigay marka in nabiga qabriga hooyadii uu safray sooma in qabriga daraaddii uu safray buu ka dhigay dhagaysta xadiidkii waa kana marka xadiidka burayda warinaya abu hurayrana wuu warinaya riwaayada burayda ee uu soo saaray axmed ibni abi shayba xaakim ninkale ibni xibbaan bayhaqi kulligood ay soo saareen xaakimna uu yidhi waa saxiix dahabina uu waafaqay sidaa ay sheegeenna wuxuu leeyahay kunnaa maca annabiyi sal lla alay wasalam fii safarin wa fii riwaayatin fii gaswati alfatxi fanazla bina wanaxnu macahu qariibu min alfi raakibin fasallaa rakcatayn uma aqbala calayna biwajhihi wacaynaahu tadrifaan sooma aragtaan ha socotaanu ahayno nebigaan la soconnay duulaankii maka ayuu ahaa jidkaanu nebiga qabriga hooyadii kusii marnay markaasuu nebigu ku hakaday markaasuu nebigu yani waxa weye siyaarto halka qabriga hooyadii inuu ugu duceeyo damco ilahay dembidhaaf u weydiiyo waa loo diiday nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh uma weydiin kartid bal lakiin ziyaarada loo ogolaaday xadiidku muxuu ku cadyahay marka inuu nebigu jidka isagoo sii socdo uu qabriga ku hakaday sooma aaway marka waa loo safray ma jiro wey man saas w kaana intaasa kaga baxaya ayib waxaan u imaanayaa xadiidka caaisha aarka caaisha qabriga walaalkeed iyadoo ka timid qabriga walaalkeed agee ku yaalla xaggee ku yaalla qabriga walaalkeed waa su-aalan u baanna inu ka jawaabo ayib aarka bilaal oo isagana bilaal baa ka yimid shaam oo uga soo safray dhegaysta isagana afarka waxaa soo saaray abulqaasim ibnu casaakir wa abu muxamed cabdilqani almaqdasi kaamilkiisuu ku soo saaray wa abulxajaaj almizi intuba way soo saareen waxaa yacni ku jira waa aar hariiba ah, bal munkar ah sanadkiisuna waa majhuul waxaa ku jira inqiaac baa ku jira waxaa sanadkaa ku jira nin la yidhahda ibraahim ibn maxamed ibnu sulaymaan oo majhuul ah culimmada muxadisiintu garan waayeen sanadka hadduu nin majhuula ku jiro waa daciif soo ma mashhuurka waa ninaan la garanayn maca oon la aqoonin waxaa isagana ku jira aabbihii muxamed isaguna waa majhuulo nin la yaqaano maah jadkiisa sulaymaan ibnu bilaal isagana laa yucrafu xaaluhu midda kaleeto inqiaac baa ku jiro sulaymaan ibni bilaal umudardaa xadiiska muusan ka maqlin intaasoo cillo ayaa aarkaa ku jiro waa aar daciifa isaguna waa aarka bilaal laga soo wariyey inuu shaam uga yimid qabriga nabiga sal ly slam wuu ku riyooday nebiga oo uu yidhi maxaad ii goysay bilaalow oo uu halkaa kasoo soo safroo qabriga nebiga uu yimid oo carradii uu ismarmariyey oo waa yani waxa weye aarkaa isagaa wey isaguna wax jira ma aha ma sugna culimo badan baa daciifisay oo ay yani culimmada xadiiska ka mida ma sugna isaguna walaalayaasha marka waxaan ka codsanaynaa waxaa la deliishanaya waa waxyaabaha iyo wax la mide in ay taxqiijiyaan adilada deliishanayaan waxaa yani araar laga dhigtay kolley waa la daciifin doonaahe oo waxaa daciifa maxaa loo daciifin waay walaalayaal nebiga waa lagu been abuurtay an hal nin oo keliya maxamed ibn masruuq shan boqol oo kun oo xadiis buu nebiga ku been abuurtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddaan ilaahay ummadda uusan u soo saarin culimo xadiidka taqaano oo wax walba oo nebiga aan ka sugnayn meesha ka saarta waxa weeyaan diinteennu waa hore la bedeli lahaa culimmada xadiiska ilaahay khayr ha siiye wax walbay inoo kala saareen daciifkii dhinac bay u dhigeen mawdicii dhinac bay u dhigeen saxiixina dhinac bay u dhigeen wakaatii xadiis bukhaari iyo muslim iyo sunankii ku yaallo saxiixa intaad keentaan anigu kula muran saas way macana ayib taasina waa intaa waxaan u imaanayaa ijmaaca walaalku wuxuu yidhi ibni taymiya ugu horreeyey wax diida ibni taymiya ugu horreeyey ibni taymiya uguma horreynine waa laga horreeyey waxaa fiicnaan leh intaad tidha inaad tidhaahdo intaan anugu garanayo intaan anigu garanaya baa fiican inaad ku qaydo laakiin masalada intaas markaan kaga soo gudbo tacliiqaadkii sheekh ma magacaabin laakiin daqiiqadda adiga adigaa la sheek hal daqiiqa dheeraad ad daraysaa haddaan masalada guud agaloonanaya qubuurta guud ahaan siyaarashadeedu labaan u kala qaadaynaa mid waa siyaarada guud oo qubuurta la siyaaranayo oon safar iyayna ku jirin midda aan safarta ku jirin culimmada intooda badan waa isla ogol yihiin siyaaro aan safari ku jirin waxaase laga soo guuriyaa taabiciinta qaarkood ayaga laftoodu inay diideen xataa ziyaarada aan safarta lahayn waxaa ka mid a nakhaci ibnu siriin shacbi taabiciinta qaarkood baa laga soo guuriya laakiin waa hadal laga xoog badan yahay sidaas daraaddeed markuu ibni xajar soo guuriyey ijmaaca nawowi oo uu yidhi waxaa lagu ijmaacsan yahay ziyaaratu lqubuur inay sunnato mustaxab tahay buu ibni xajar tacliiqiyo wuxuu ihi laakiin taabiciinta qaarkood baa laga soo guuriyaa inay yidhaahdeen waa ma banaana ama waa makruuh almuhim waxa weyaan waa laga xoog badanya xataa taabiciinta qaarkood hadii laga soo guuriyo waa laga xoog badanya lakin ijmaca umaa rabay inaan macnaha waxa weye ka jawab weliba ibni xajar wuxuu sii daba dhigay waxaa laga yaabaa culimmada ijmaca sheegtay inay ka wadaan taabiciinta wixii ka dambeeyey baa lagu ijmaacay ibni xajar baa hadalkaas sii daba dhigay mana almuhim waxa weeye ziyaaratu lqubuur oo aan safar lahayn culimmada intooda badan inay mustaxab tahay bay qabaan axaadiista nabigana kutusay salawatu rabbi wasalaamu calayh sida xadiidkii la sheegay kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira ayb waa xadiis saxiixa wey xadiidkaas wuxuu ka sugan yahay saxaabo fara badan bal culimmada qaarkood waxay sida suyuuti iyo kataani iyo waa xadiid mutawaatir ay leeyihiin macna ayb laakiin waxaa isweydiin leh haddii xataa ayna safar lahayn ziyaarat lqubuurta marka la ziyaaranayo maxaa loo ziyaartaa maxaa loo raadsadaa nabigu wuxuu sheegay sal lay wasalam laba cilo ama saddex cilo midda koowaadi waxa weeye fa inaha tudakirukum alaakhira aakhiray idin xusuusin oo aakhiraad ku xusuusanaysaan waa cilo loo siyaado midda labaadi waxa weyaan oo markii aakhare la xusuusto ishaa ilmayn qalbigiibaa jilcaya yacni waxa weyaan aakharu ruuxu isu diyaarinaya camalkiisiibaa isbedelaya sababka waa loo siyaartaa waxaa kaloo loo siyaartaa in lasoo salaamo dadka qubuurta ku jirta ku jira muslimiinta ah oo xadiidkii buraydata alaslami ee muslimku soo saaray nebigu sal lay slam ummadda wuxuu baray qubuurta markay siyaartaan inay usoo inay yani assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin inay soo salaamaan dadka muminiinta ee qubuurta ku jira arrinka kale loo siyaartaay waxa weye in loo soo duceeyo mu'miniinta qubuurta ku jira intaasaa loo siyaartaa waxaan haba yaraatay axaadiista nebiga ku sugnayn oo aan meel loo helaynin in qubuurta loo siyaarto baryo lasoo baryayo iyo iyagoo wax laga raadsanayo iyo in laysku soo tirtiro iyo in wax la weydiisto iyo in la dhawaafo iyo in shardi laga xidho taa iyadaa ziyaaradaa hadda dadku ay u sameeyaan ma banaana hadda waxaa yacni waxa weeyaan hadalkii iga horreeyey ka mid ahaa in la dhawaafo qubuurta ma bannaana oo dadweynuhu way dhawaafaani maa loo sheego qubuurta waa la dhawaafay maa loo sheega inaysan bannaanayn dhawaafkooda alimaamu nawowi calayhi raxmat ullah ayaa wuxuu soo guurinayaa in culimada shaaficiyya khuraasiin khuraas culimmada shaaficiyada khuraasaaniyiinta iyo abulxasan zacfaraani oo culimmada shaaficiyada ka midu sharxulmuhadabka wuxuu kaga soo guurinayaa inay yidhaahdeen wastilaamu lqubuuri wa taqbiiluha aladii yafcaluhu alcawaamu alaana min almubtadacaati almunkarati sharcan yanbagii tajanubu ficlihi wa yunha faaciluhu waa culimmadii shaaficiyadu qubuurta in la taataabto oo la dhunkado oo caamada iyo dadweynuhu ay samaynayaan waa bidcooyin la inkiray oo sharcigu diiday wey in laga fogaadaa waajib ah dadka samaynayana waa in loo diido yaa hadalkaa odhanaya alimaamu nawowi sharxu lmuhadabka culimada shaaficiyadu ka soo gurinaya weliba wuu sii wadaa hadalka macnaha saas weeyaan ayib meel kalena wuxuu leeyahay qabriga nebiga inaan la dhawaafi karin laysku dhajin karin la masaxan karaynin buu sharxulmuhadabka iyadana meel kaleet kaga hadlayaa alimaamu nawowi calayhi raxmat ullah marka taa waxaan yani u keenay qubuurta waa la ziyaaran karaa safar la-aan adoon u safrin laakiin aada ziyaaratide waxaad u siyaaranaysa waa inay noqoto saddexdii qasad ee aan soo sheegnay qasadiyadana hadda loo tagaayay maya wax sharci oo sheegaya diin sheegaysa ma jirto bal diintao dhan baa ka soo horjeeda qur-aanka iyo sunnada intuba mas'aladana u imaada marka mas'aladii doodu ay ku saabsanayd waxay ahayd qubuurta ma loo safri karaa halkaasay ahayd kalama doodayno walaalaha kalamana murmayno in laga murmana ma aha qubuurta ma la siyaaran karaa mise lama siyaaran karo fiirsada qodobkaan ninkii ku wareegaysta waa ninaan doonayn inuu macnaha masalada laga hadlayo galo taa kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa safar wax ku saabsan hala keeno ayib masalada marka saddex madhab bay culimada isugu khilaafsan yihiin safarka ziyaarada qubuurta loo safro ahlu sunnaha sida cabdiraxmaan ibnu mahdi uu leeyahy ahlu sunnuhu waxay iyagu adilada ayaga yani ka horjeedana way sheegaan adilada ayaga u hiilinaysana way sheegaan laakiin ahlubidaca waxaa lagu yaqaanaa kuwa iyaga uun yani khuseeyo inay urursadaan kuwa kalena ka tagaan xadiis hadda ku cad safarta buu ka dhaqaaqay ayb saddex qowl baa marka ku jirta masalada qowlka koowaadi waxa weeye ziyaarada qubuurta in loo safro way bannaan tahay waxaa ku tegey muta'akhiriinta intooda badan ibnu qudaama iyo kayrkii baa soo guuriyey mutaakhiriinta waa culimmadii dambe wey selafkii maaha jumhuurulmuta'akhiriin baa ku tegey waa madhabka odhanaya way banaan tahay ma aha waa sunno waa waajibna ma aha way bannaan tahay u ma qowlka labaadi wuxuu leeyahay qubuurta in loo safraay ziyaaradoodu waa makruuh culimada qaarkood baa laga soo guuriya qowlka saddexaadi wuxuu leeyahay in loo safro ziyaarat lqubuur ma banaana waa xaaraam qowlkaa dambe waana macsiyo safartaa iyadii waxaa qaba qowlkaa isaga ah alimaamu maalik caleyh raxmat ullah u fiirsada muxuu yidhi walaalku ibnu taymiya ugu horrayso musadi ha imaamu maalik shaykhu shaafici ayaa qaba inaan loo safri karin qubuurta ziyaaradeeda waxaa ka mid ah abu cabdillaahi ibni bata wuxuu geeriyooday sanadku markuu ahaa saddex boqol iyo toddobaa iyo siddeetan iyo toddobadii waa qarnigii afraad ibnu taymiya goormu ah qarnigii sideedaad baa la bilaabay buu yidhi waxaa ka mid ah oo ibnubata weliba wuxuu yidhi waa min albidaci almukhaalifati lisunati walijmac sunnada iyo ijmaaca bidcooyinka khilaafsan bay ka mid tahay in loo safro ziyaarada qubuurta waxaa ka mid ah ibnu caqiil abulwafa oo isaguna geeriyooday kii waxaa ka mid ah abu muxamed aljuwayni imaamu shaaficiyati fii casrihi imaamu alxaramayn yani wax weyaan maaratay aabbihii isaguna wuxuu geeriyooday afar boqol iyo soddon iyo sideedii ibni xajar baana sheegay inuu sidaa ku tegey ma ibni xajar ba hadalkiisii fahmi waayey oo inagaa fahamnay miya maya ayib waxaa ka mida ragga ku tegey oo doortay inaan loo safri karin alqaadi ciyaad waxaa ka mida ibnulkitbi ashaafici oo culimada shaaficiyada ka mida bal ibnu taymiya calayhi raxmatullah wuxuu soo raray salafku inuu ijmaac ahaa oy isla ogolaayeen inaan qubuurta ziyaaradooda loo safri karin waxaa ka mida ah ragga ku tegey ashaykhu dahlawi waxaa ka mid a ah abu isxaaqin ilbaqdaadi almaliki laba boqol iyo siddeetan iyo labadii ayuu geeriyooday casri wuxuu ku jiraa quruunu salaadku ku jiraa raggaasoo dhan waxaa ka mid a ah, yani ninka la yidhahdo alqaadi xusayn ibnu muxamed waa min asxaabi lwujuuh fi lmadhab ashaafici madhabka shaaficiga waxaa jira rag la yidhahdo asxaabu lwujuuh oo qowlkooda iyo ijtihaadkooda wejhi madhabka ka mida uu yahay waxaa ka mid a alqaadi xusayn ibnu muxamed wuxuu dhintay afar boqol iyo lixdan iyo labadii raggaasoo dhan marka waxay ku tageen in loo safro ziyaarat lqubuur inay xaaraam tahay ma ibni taymiya bilaabay bilaahi calaykum mise waa looga horrey marka waa looga horrey bal salafkii baa laga haynin hal nin oo u safray ziyaarat lqubuur allahuma aaaar aan waxba ka sugnayn mooyaane la kaalaya marka saas man ayb intaa markaa intaa kaga soo gudbo saddexdaa qowl baa masalada ku jirta culimmada nin ka midoo muctabarihi ma uusan odhanin qubuurta ziyaaradooda loo safraayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى وحا فرحة نوءة إني إليسو قد